allah buu ku leeyahay inkiyo mulku saasuu ku leeyahay yaani dhulka yaa abuuray allah yaa wax ku siiya allah waa tii gaalada gaal oo dhan meel kastoo aragtaanba waa rumaysanyihin mabdaa isaga mabda aan leenahay gaalaha rumaysnaynna waa ka laakiin rumaysnaanta mabda ay rumaysnaayeen marna mu'miniin xukumkood kumayna qaadanin adduunkana laguma siinin aakharana mukhalladiin fi naar weeyaano muwaxidiinna ma aha mu'miniinna ma aha bal masalada horta waxa weeyaan inaan lagu noqonin baan jeclaayo wadaadadu aanan ugu been abuuranin midda labaad waa ka gudbaya waxa weeye sheekhu wuxuu yidhi tawxiidka istiqraar ku sugnaaday miyaynu qaadanaynaa mise tawxiidkii nebigeennaynu qaadanaynaa waxaa fiican marka la doodayo qaab culimo in loo doodee qaab caamo aan loo doodin dad culimaynu nahay istidlaalaadka iyo qaabkaynu u doodayno waa inay noqoto qaab culimonimo meesha masalada laga geliya wejiga laga abbaarana ninka culimmadaa inuu ka abbaara la doonaya laakiin xamaaska caaifada dadweynaha keed qabtaan kaasaanu qabnaa wax daliila ma noqonayso aslan wax daliila ma ah mas'aladu marka waxay u baahan tahay tawxiidkii nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi uu la yimid ee qur'aanki iyo sunnadu ay ku tuseen waankaan rumaysannahay waxay leeyihiin laa ilaaha ila allahu baa naloo diidan yahay war yaa diiday laa ilaaha ila allah ninkii laa ilaaha ila allahu diida waa gaal biijmaaci lmuslimiin nin diidani ma jiro waa iftiraa'aadka labaad ee isagana meesha ka dhacay been abuurka ka dhacaya wey laa ilaaha ila allahu ma diidanin tawxiidkii qur-aanku la yimid sunnadu la timid selafkii aan ka dhaxlay waa tawxiidkanaga laakiin markii la yidhaahdo war taqsiimkan qaybtan aad samayseen xaggeed ka keenteen deliilkeedu muxuu yahay baa waxaanu leenahay qur-aankii markay culimmadii dhex galeen oo axaadiistii nebiga dhex galeen baa natiijo ah waxaa u soo baxday si ay dadka u fahansiiyaan oo cilmigan ugu faahfaahiyaan inay yidhaahdaan qaybtaasi waa saa qaybtaasina waa saa qaybtaasina waa saa waxa la qaybinayana waa cilmi baynu nidhi ee allah ma aha subxaana wa tacala waa cilmiga ku saabsan rabbigeen subxaana wa tacala taasna intaas ayaan kaga gudbaya midda kaleeta waxa weeye istiqraagu waa deliil sharci ah ninkii yidhi istiqraagu deliil sharci ama ah tawxiidka looma deliishan karo waxaan ka rabnaa culimmada nin ka mid ijmaacu lculamaa weye istiqraagu meeshuu ku yimaadaba inuu deliil yahay alistiqraau alcaqli والاستقراء النقلي بل من أقوى الأدلة واحد من أقوى الأدلة كتبت أصول كولات كتبت أصول الفقه وحا كقرران ولا اسكوا فقصيها الاستقراء مجالات كأردن إنه كمدها من أقوى الأدلة لأن بدل كي هل حديث أما هل آية ونقول لها دليل مسألة ده وحا دليل أؤى انتاسو آيات دي انتاسو حديث با دليل أؤى كي حوق بدن مركب وحا حوق بدن استقراء حوق بدن مرها استقراء وح ميلك لغا كيانيه qaybinta nusuusta iyo dhexgalkooda baa waxaa kulmaya intaasoo aayadood intaasoo xadiis baa ku kulmaya markaasaa la leeyahay waxay daliil u yihiin intaadoos intoodaasoo midaysan qaacidada noocaasa istiqraaga la yidhahdo marka istiqraaga inaad fahantaan baan jeclahay oo aad u fahantaan sidii culimanimo oo kale aad u fahantaan masalada kale waa ka gudbayaa ayib sheekhu wuxuu yidhi nebi walba oo ilaahay nebiyadii uu soo diraya saddex iyo yani saddexda boqol iyo dhowrka ahaa ama ka badan ama ka yar ahaa wuxuu la yimid laa ilaaha ila اllah muxamadu rasuullah waa khalad laa ilaaha ila اllah bay la yimaadeen muxamadun rasuulullah nebi moxamed baa la yimid salawatu rabbi waslamu calayh saas way macna waa masale khalad muxamadun rasuulullah nebigeennu markuu yimid nebi walba kitaabkiisa waa lagu bishaarayn jiray inuu imaan doono nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu calayh laakiin tawxiidka an ah, laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah nebi maxamed baa la yimi salawatu rabbi wasalamu calayh waxayse rusushu ku midaysnaayeen laa ilaaha ila allah mabda'aasay ku midaysnaayeen waa ka gudbayaa midda ayada midda saddexaad waxaan saxayaa kelimo yacni xadiis uu sheekhu soo qaatay ninkii jihaadka a aslamu am ujaahid buu yidhi aslamu ma ahe uslimu way horta xarakadaa ku socosha waxaan yacni fanniga ugu weyneed ku faantaan oo raggani ay aad iyo aad aad moodda inay ragga kaga sitaan waa luqada say sheegtaan waxaan jeclay inaydaan luuqadda jabinin luqadda waa fanniga keliyada haysan inaydaan jabinino hortanada ku jabinin baan jeclaan lahayn insha allahu tacala ood aad isu ilaalisaan midda kaleeto waa kasii gudbayaa towxiid iimaanka sugitaankiisa la sugay taqsiimka tawxiidka la qaybiye wadaadkii hore wuxuu yidhi qaybinta tawxiidka la qaybiye mafaasid baa ka dhalatay wuu tiriyey sheekaasaan ujeedaa ashcariyadaan ku noqdo ashcariyada taqsiimkeeda wadaadadu waxaana garanaynin ma waxayna ka warhaynin madhabkay sheeganayaan mise way isdiidsiinayaan labadaa mid wey wa axlaahumaa murun labadooda kooda khadhaadhba kooda macaanba waa khadhaadh waa kala daran yihin kitaabkan waxaan u soo qaaday kutubta anagu aan aan yani waxa weeye aan akhrino dadka barno haddaan uga soo qaadno tawxiidka inay ashcariyadu qaybiso ma rumaysanayaan laakiin sharxu jawharati tawxiid oo la yidhahdo tuxfat lmuriid oo uu leeyahay ibraahim ibnu muxamedin albayjuuri oo lafdigii ka akhriyey ninkii doono dhexdhexaadana uu akhrin karo annaguna aan soo barannay oo markaannu ashcariyada ahayn naloo akhrin jiray tawxiidka intaasoo qaybood bay u qaybin jireen intaasoo qaybood bay u qaybin jireen waxaan uga baahannahay inay ka jawaabaan qaybahaas xaggay ka keeneen maxaa looga warwareegi annagu waxaanu leenahay istiqraa baanu ku haynaa waanu ku adkaysannaha inaan qaybinnay laakiin inay yidhaahdaan madhabkoodiiba inay inkiraanba maanaa qaybinin beri baana ka nahay laa ilaaha illa la waayaa shacriya ma tiidin yaa imaa inaydaan garanayn yaa imaa inaydaan ahayn labadaa mid way ashcariyadu way qaybiyeen kutubtoodaoo dhan bayna ku taalla xataa mukhtasaraadka mutunta bay ku taalla wax kale iska daaya inay ashcariyadu tawxiidka qaybiyaan oo intaasoo qaybdu qaybiyaan bayjuurina saddexdaa qaybood buu qaybiyey qayb walbana haddana qaybo kaluu u qaybiyey ka jawaaba waa idinka baahannahay ha wareegaysanina waa ka gudbayaa iimaanka gaalada loo diiday iimaanka gaalada loo diiday seebaa mushrikiin loogu magacaabay iyagoo iimaan la ilahay baa ku magacaabay wamaa yu'minu aktaruhum biاllaahi ilaa wahum mushrikuun waa wowdaasi ilaa wahum mushrikuun waa xaaliya xaaladda ay shirkiga ku jiraan bay haddana rumaynayaan u fiirsada maa yuminu akaruhum biاllah ilaa wahum mushrikuun walxaal annahum mushrikuuna waa tafsiirkii soomaalida sidaa usii caddeeyaan masaladu marka xaaladda ay ilaahay rumaynayaan bay haddana shirki samaynayaan rumayntu waa tii aan soo sheegnay oo ah bacd almasaa'il oo ilaahay inuu kownka maamulo ah bay rumaysnaayeen mushrikiinna markaa waa ahaayeen oo ilaahay subxaana wa tacala iyo addoommadiisa waxay isugu darayeen waana midda ay ku gaaloobeen wey midda kaleeto sheekhii hore wuxuu yidhi waxay dhaheen alrabbu huwa alkhaaliqu almudabbiru almaaliku saasay dhaheen markaasaa wuxuu yidhi farsamo iyo fuundi war ilaahay fuundi iyo farsamo ha ku dhihi khada faaxisha jiddan wey kelimatu rabbi farsamo ma aha khaaliqna farsamo ma aha wadaaduna ilahay baad kaga dhacday rabbiga haddii la fasiro maalig baa la yidhaahdaa waxaa la yidhahdaa muslix baa la dhahaa mudabbir baa la dhahaa macaanidaasu ku yimaadaa annagu qaybintaan qaybinayna waxa weeye khaaliq iyo mudabbir iyo maalig waa hal rabbi subxana wa tacala laakiin ilaahay isagoo keligii abuu sifaat fara badan leeyahy tilmaamuu leeyahy wuxuu ku tilmaamayey inuu makhluuqa abuuro wuxuu ku tilmaamay wax walba inuu gacanta ku hayo wuxuu ku tilmaamay inuu wax walba maamulo waa tilmaamihiisii alla subxaana wa tacaala uu lahaa ee maaha ilaahyo la qaybinaya maaha midda kaleeto ruuxa wuxuu yidhi rububiya iyo uluhiya waxay dhaheen yajtamicaani wayaftariqaan kalfaqiiri waalmiskiin ma waxaa laga hadlayaa anid weydiiye ma waxaa laga hadlayaa kelimatu alrububiya wاluluhiya lugatan sida kelimatu alfaqiiri waalmiskiini lugatan mise waxaa laga hadlayaa rabbi iyo qaybsankiisa iyo sifatiisa waxaa laga hadlayaa maala waxaan idin odhanayaa kelimatu اliimaan wa kelimatu اlislaam yajtamicaani wayaftariqaan ida ijtamaca ftaraqa waida iftaraqa ijtamaca bay culimmadu yidhahdaan waa kelimatu lislam wa kelimatu liimaan sidoo kaleeto miskiinka iyo faqiirka macno ay isugu yimaadaanna waa jiraan labadaa kelimo hal macnoo ka dhexeeyaa jira macno mid walba gooni u leedahayna waa jira saasaa laga wadaa sidaasoo kale waxaa la mid a kelimada la yidhaahdo maalan yani aluluhiya kelimatu lilaah kelimatu lilaah macno ay gooni la taha kelimatu rabbina macno gooni la taha jira macno ay labadoodu isugu imaanayaanna waa jira waxaa laga hadlaya waxa weeyaan waa kelimaad iyo luqadooda iyo say isugu yimaadaan iyo xaggay ku kala tagaan waxaa laga hadlaya waa middaa iyadaa wey luqada carabiga ninkii yaqaanana waa yaqaanaa kelimaad waxaa jira yani baynahumaa khusuusun wa cumuumun min wajhin ay dhahaan culimmada usuulku oo meella isugu yimaada meelana ku kala taga waxaa lala aaday marka alla subxana wa tacala baa lala aaday waxaan kaga baxayaa sheekha ayaan siinayaa daqiiqadiya bar bismillaah daqiiqadaas iyo barkaas waxaan uga faa'iidaysanayaa sida sheikh u sheegay masaa'ishaan waxaan doonaynaa si cilmi ah in loo soo bandhiga masaa'isha oo masaa'isha si cilmiga ah aan uga hadalno wadaadka sheekh maxamed eh, dhagaxbuur wuxuu yidhi taqsiimu tawxiid wuxuu bilowday qarnigii toddobaad baan jeclahay inuu yidhi ama sideedaad oo waxaa bilaabay eh, ninka la yidhaahdo ibn tayma Eh, ibn tayma ibn tayma lama yidhaahdo sheekh alislaam ibnu taymiya ayaa la yidhaahdaa eh, <clears throat> waxa weeye taqsiimka tawxiidka ma bilaabin ibn taymiya sheekh alislaam ma bilaabin taqsiimka tawxiidka markay firaqdu bilowdeen oo murji'a timid oo jahm ibn safwan samarqandi uu yimid oo ay bilaabeen ninkii la dhihi jiray camr ibnu cubayd iyo raggii la midka ahaa ay bilaabeen sifaatka ilaahay in la inkiro ayaa culummadu bilaabeen adilo badanna wakhtigaan ii saamaxayne waxaan hayaa taabiciintii oo ka hadlahaya aqsaamtan tawxiidka shardi maahan inay yidhaahdaan tawxiidku wuxuu u qaybsamaa rububiya iyo uluuhiya iyo asmaa wa sifaat laakiin way ka hadlayaan waxay leeyihiin tawxiid eh, ullaahi fii asmaa'ihi wa sifaatihi sidaasay ka cabirayaan in ilaahay eh, fadlakum ama sanya waxaa weeyaan eh, labadii saacadood oo mas'aladaasay tow lagaga doodayey waxaa ka hadhay shan iyo toban mirir oo oo wadaadahan iyo shan iyo toban mirir wadaadahan marka waxaan istusnay haddaan hadda bilaabno inaan iska dhammayno ayay ficnaan lahayd laakiin ma dhammayn karno salaada naga soo gelaysaa yaa naga soo dhexgelaysaa waan dib baan u dhigaynaa siddeedda saac iyo barka ayaa sideedda kamil لا يا شيخ نص ساعة نص ساعة بقى انت 15 دقائق و15 دقائق واصل هنا خلاص ساعة ديت هي وهي هي وحويان مسألة ريتو شن يتوان كان مرر يا شن يتوان كان مرر ايا او قدام بيسا مركا قولك كستها كنت لقشو هدي مارتي وحوها هذا اللي يهبل وحكشي يهبل وحكشي اي وقت كغلو مان wakhtigii ay pointska badan ku sheegi lahaayeen oo dadka waxooga dhaadhicin lahayen ayaa ka lumaya markaa ku talagala inay hadda ugu الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين آه، شن iyo tobanka daqiiqo oon doonayo qaarna inaan culummada ka siiyo wax yar dhowr nuqda oo jawaab ah yacni hadalla hadda meesha ka soo yeerayo ayaan ayaan wax ka yar dhahaya midda ugu horraysa waxaa weeye istidlaalka aayadaha la soo deliishaday oo loo deliishanayo in ay gaalada iimaan ku qirayaan kaase waxaa weeye iddico ay lafdiga ka sheeganayaan gaalada ee mooyaane ma aha waxay ictiqaadsan yihiin ilahay wujuudkiisa wamaa yuminu akaruhum aayadda ay u soo deliishadeen wamaa yuminu akaruhum billaahi ilaa wahum mushrikuun nacam jumlada dambe jumlo xaale weeye waxaa weeye wamaa yuminu akaruhum billaahi ilaa wahum mushrikuun iimaanka ay ku hadlayaan wamaa yu'minu aktaruhum billaahi ay bilisaan ay kaga hadlayaan ka sheeganayaan iddicahooda maxaa yeele waxaa diidaya haddii iimaan laga dhigo ilaa wahum mushrikuun ishraaga daatada ilaahay oo loo shargeelo oo daato kale aad u caqiidayso inay naafico iyo daaro tahayna wuu noqonayaa fakadalika waxaa weeye cibaadada oo ilaahay hayrkii la siiyona way tahay marka ilaa wahum mushrikuun haddii mar ishraak lagu caddeeyey iimaan baa qalbigooda ku sugan oo waxay rumaysan yihiin ilahay wujuudkiisa aayadda aakhirkeeda ayaa diidaya masalada labaad waxaa weeye midda ah in ay ashaacirada qaybiyeen towxiidka ay qaybiyeen hadday ilaahiyaad iyo samciyaad iyo nabawiyaad ay u qaybiyeen waxaa weeye taasi ma aha tawxiidkii ilahay oo la qaybiyey caqiidada oo la qaybiye weeye waxa addoommaha ay caqiidaynayaan wax u sugnaaday ilaah subxaanahu wa tacaala oo waxdaaniyadiisa ah iyo wax ilaahay wax u sugnaaday nabiga salawaatullaahi calayhi wasalaamuhu oo bicsadiisa ah iyo iimaankiisa oo la rumeeyo iyo samciyaad oo waxa qur-aanka ku sugnaaday oo yowmulaakhira uu ka mid yahay oo laga warramayo qaybta taa weeyaan amaa mid oo middaa ah ayada waxaa weeye waxay ku saabsan tahay caqiidadii guuda islaamka oo la qaybinayo wey taana naska qur-aanka ayaa noo qaybinaya aaminuu billahi wa rasuulihi yowmaalqiyaamana waa laga warramaya ma aha taa waxay qaybiyeen ashaacirada ay tawxiidka qaybiyeen maaha midda kale ay yani ay konton caqiide maalan ay qorayaan ama ay ilaahay labaatan sifa ayaa u waajibtay ay leeyihiin ashaacirada ay u waajibtay waxaa weeye waa sifaadka qur-aanka ku sugnaaday ilaahay qur-aanka wuxuu ku caddaynaya inuu samiic yahay inuu basiir yahay inuu mutakalim yahay inuu caalim yahay qur-aankay ku wada sugan yihiin kuwa ayaga wax la soo ikhtiracday maaha midda kale istiqraha wax la soo ikhtiracday ta ayada maaha oo taqsiimka ashaacirada ay qaybinayaan maaha mida iyagu istiqra ay kula yimaadeen tatabuc masalada midda saddexaad waxaa weeye istiqraha uu sheekha sheegay istiqraha waxaa weeye inuu deli yahay lama diidano laakiin xaggee loo deliishanaya se istiqrahe la deliishanaya weeyaan haddii istiqraha tatabuca lagu gaaray aayadaha nusuusta waxay tusinayaan dalaalada istiqraha tawxiidka ku sugnaanayo istiqraha tawxiidka uu ku sugnaanaya waxaa weeye marka inta la tatabucay aayadaha la fiiriya aayadaha daahirkooda wixii laga qaatay baa tawxiidka lagu sugaya ama laakiin isugeyntooda iyo waa aayadaha yani tafsiirkooda ka istimbaad baa la yidhahdaa iyo wax la mid a tawxiidkana waa tawqiifi oo adila axaadiidta iyo qur'aanka ayaa lagu caddaynaya istiqra laguma sugayo istiqrahan shareecada inteeda kale daliil wuu u noqonayaa waxaana weeye istiqraha markaa nooc kastaba ha ahdo ka asaga amaa tawxiidka ayaa istiqra tatabuc la fahmay oo macnaha macaanida aayadda laga fahmay baa lagu sugaya taas anagu diidannahay midda labaad waxaa weeye sheekha hadduu yidha hadalka yaan la qalloocinin baa laleeyahay waana la qalloocinaya oo waxaa lagu daraya yani in culammada lagu darayo rususha la soo diri laa ilaaha ila allahu muxamadu rasuululah marka uu leeyahay shekh saasa lala soo diri waxaa weeye nabi kasta oo la soo diro ummadda loo soo diray waxdaaniyada ilaahayna inuu ka dhaadhiciyo isaga inuu rasuulkii ilahay xaggii looga soo dirana uu yahay nebi maxamed hadduu ugu daray muxamedun rasuulullaahi nebiyullaahi muusana wuxuu ugu darayay muusa rasuulullaahi marka maxamadu rasuululahi ma diidayso muusa rasuululahi iyo waa ciisa rasuululahi taase waa taasan idinooga baxaya masalada labaad waxaa weeye rububiyada iyo uluhiyada sheekha nafti wuxuu qaray in ay rububiyana macaani leedahay uluhiyana macaani leedahay nacam waa ism waxan ilaah waa ism ilaah waa ism oo calam aho weliba calamuqalabe weeye rabbina waa ismuna min asmaaءi illahi subxaanahu wa tacaala waa laba ism musamahoodana waa waaxid macaanida ay leeyihiin waxaa weeye musamahooda weeyaan macaanida kale ay ku tusinayaan ishtiqaaqa laga soo laga soo ishtiqaaqanayana tatasifu calaa daatin waaxida hal daatay ku rumoobaysaa meesha wax iftiraaqa ka soo baxaya male hadii la dhaho ilaah iyo si kasta loo raadiyo ilaah iyo rabbi baa la kala geynaya waxaa weeye iddicaa baail oo waxaa weeye ayna nusuustana caddaynaynin weyta ayada nacam uluuhiyada iyo rububiyada ilaa hadda haddii yani waxaa weye waxay yidhahdeen waa intaa ayada dugsi loo galaa uluuhiya iyo rububiya horta yaa unis baa lala xidhiiriyey waxaa weeye tawxiidun mansuubun ila ilaah buu noqonaya wa tawxiidun mansuubun ilaa rabbi buu noqonaya labay ku kala baxayaan lama diidi karo taa ayadan haddaan iska indhasaabayni marka iyadoo ictiraadaad ii haray lakiin sheekha ayaa inta dambe daqiiqadaha ayaa yar israacinaya alxamdu lilahi rabb اlcaalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ولا ليال مسألة هور لهذا أنه بالله ما هي مسألة اللي وجري مسائل كمدة مواضيع كمدة وما ربعنا وحكشة أيضا وقت بيويري هاي وحوي وحانو كهل لينو waa masale tawxiid ah waa caqiido waxaan doonaynaa markaa masalada markii laga hadlayo diintu waxay ku soo degtay oo ku socotaa luqada carabiga lafdiga markii la sheego in lafdiga carabinimadiisa macnihiisana looga dhaadhiciyo waa wax loo baahan yahay tan labaadna macnaha ka laasimayo o ka ratimayo in la sheego iyadana waa muhim meesha waxa yaallo oo annagu aanu ku haysanno nimankan waxa weeye tawxiidka oo loo qaybiyo uluuhiya iyo rububiya tawxiid اlasmaa wasifaat wax waa tirada aqsaamta yani tawxiidka la qaybiyo saddex laga dhigay waxna waa yacni lafdiga iyo nisbadiisa la nisbaynayo uluuhiya macnaheeda uluuhiya macnaheeda lafdiga waxa la yidhaahdo bal waxa uu yahay lafdigu waa loo baahan yahay allah inuu ilaahay yahay waanu garannay oo huwa rabbi uu yahay allaahu rabbukum wa rabbu aabaa'ikum alawaliin laakiin lafdigan allaah ah muxuu ahaa asalkiisu intee ka yimid waa wax loo baahan yahay rububiya rububiya markii la yidhaahdo lafdigan rububiya masder miyaa horta muxuu yahay waa isweydiin yaa unis baa ku jirtee macnaha uu keenayo waa maxa uluuhiya iyo rububiya waa macna loo baahan yahay inaa laga qanciyaan rabnaa markaanu ku leenahay tawxiidka macnihiisii ma aana fahmin aad u qaybisay noo fasir markaan ku leenahay lafdiga carabinimadiisa caddee ishtiqaaqiisa meesha aad ka keentay sarfiga muxuu ahaa wasankiisu ficilkiisu muxuu ahaa mastarkiisusa muxuu yahay mucadamiya mise waa laazim yaa nisbaa ku jirtee maxay tahay yaa nisbadan maxay faa'iidaynaysaa maxayse keenaysaa waa mid loo baahan yahay rububiya uluuhiya iyo rububiya markii la yidhaha sidaa loo qaybiyo oo lafdiga yaa u nisbaha lagu daro macnihiisa markii la fasiro taqaayur baa ka imaanaya taqaayur baa ka imaanaya ninkii luqada carabiga yaqaanana wuu dhadhaminaya uluuhiya iyo rububiya uu dhadhaminaya tan lagu daafacayo oo qismada laleeyahay ashcariya laga helay aan fasirno iimaanka iyo waxididda ilaahay la waxidayo oo loo qaybinayo rububiya iyo uluhiya iyo iimaanka waa kala yihiin rumaynta markii ay qaybiyeen ashcariyo ay qaybiyeen ma tawxiid laba ahoo midna rubuubiye la yidhahdo midna uluuhiye la yidhahdo miyay u qaybiyeen oomaysa qaybinin tawxiidku waa hal ilaahay daatadiisa sifaadkii ay lahaayeen oo ilaahay u waajibayey ayagoo weliba aan xasrinin oo bacdu sifaati alwaajibati lilaahi ilaahay ay yidhaahdeen yay wax ka miisaaliyeen oo samcigii iyo basarkii iyo qudradii iyo kalaamkii ay yidhahdeen ma aysan dhihin tawxiid اlqudriya tawxiid اlkalaamiya tawxiid اsumuuciya ma aysan dhihin taas waa laga rabaa ayaga tawxiid yanii loo nisbeeye samci iyo tawxiid loo nisbeeye ilaah yani kalaam ma aysan odhan ee sifaatka ilaahay uu lahaayoo u waajibay ayay bacdi ka sheegeen tan kale qismada tawxiidka oo la leeyahay qiyaas ba yani waxaa ku sugnaaday wuxuu ku sugnaanayaa istiqra alistiqra aan cilmu usuulka u noqonne alistiqra ma masaa'isha furuucdaha loo deliishadaa mise mid mid kuwa usuuligaa lagu saleeya waa wax la karo alistiqra marka waxa weeye towxiidka uluuhiya iyo rubuubiya macnaha ay keenayso macnaha ay keenayso in la caddeeyo in la caddeeyo taasaanu doonaynaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala qur'aanka markuu ka warramayo nuqdo kale nuqdadaa waxaa weeye waa midu hadda sheekhuu ka warramayey haddii la yidhaha tawxiidku waa labo oo ah aanu milicsanayno aayaadka macnahooda intaanu fiirinno istiqra horta lama yidhahdo istimbaad baa la yidhahdaa macaanida aayaadka lagala baxaye haddaanu nina aayaha waxaan ka istimbaadaynaa in tawxiidku rubuubiye uluuhiya uu yahay gaaladuna midka rubuubiyada ay yaqaaneen iimaansa uuna u noqonin waxay noqonaysaa iqraarun biana alkufaara lahum iimaan gaaladu inay iimaan leeyihin baa meesha ka soo baxaysgaaladu inay iimaan leeyihiin yaa ka dhalanayso maxaa yeelay yacni aayaduhu ma waxayna tusinayaan qoladan mushrikiinta ahoo carabta ah markii xujada lagu oogey xujada markii lagu oogey oo yacni wax ay ku jawaabaan ay waayeen inay yidhaahdeen allah mise waxayna tusinaysaa iimaan taas waxaa fasir u noqonaysa labadaa midda ay tahay towxiidka ay islaamka ku soo gelayaan ma uu kama sugnaanin rasuulka ullaahi wasalaamuhu calayh gaalada qofka soo rumeeye oo iimaan la yimaado iimaankiisa uu aqbalay ma aha midii rubuubiyada ahoo aad taqaanee uluuhiya lagaa rabaa tawxiid ululuhiya muusan dhihin nabigu hadday gaalada agtooda caamka ahay tawxiid urubuubiya ay yaqaaneen mid iimaanka ka deeqayana uusan ahayn oo kaafinaya uusan ahayn waxaa loo shardin lahaa tawxiid urububiya inay qiraan tawxiid ululuhiya inay qiraan mana sugnaanintaas wax sugnaatay maaha waxay noqonaysaa marka gaaladu iimaan bay lahayd beenin qur-aanka la beeniyaa ka imaanayso maxaa yeele qur-aanka ilaahay wuxuu ku caddaynayaa agsara min marra inay gaaladu gaalo ahaayeen oo mushrikiin ahaayeen oo naartana ay ku waarayaan mukhalladiin fi naar ilayhi marka wakhtiga ayaa gaaban waxaan kaga baxayaa sheekh insha allahu tacaala aniga ma badinayo ee hadal walaalkay walaalkay faarax uu yidhi waxaa annaga cahdi noo ahayd mas'alada ilaa ama dhinac la isula raacay aan laga gudbin waa ballan aan isku ogeyn bay taasi ahayd mas'alada lagu jirana isaga oon muxuu ahaa ama dhinac la isula raacin ama qolo ayna raacin in masale kale laga gudbo horta ballantanada ma ahayn taas intaasaan kaaga buura isha uu yidhi laa ilaaha ila allah muxamadun rasuululah waa khalaq walaalkay ma aha nebigii la arkaba marka la soo dirayo waxaa lagu laasimin jiray nebiyullaahi moxamed hadduu u yimaado maanta inuu rumeeyo nebigii la arkaba waa aayad qur'aan ah midda aad tiri waxa weeye innagoo hor joogna yaa laysku keen been yaana lagu been abuuranna aad tiri been abuurad ma aha tawxiidu rubuubiya bal macnaheeda ii sheeg muwaxid iyo tawxiidu rubuubiya waxay kale yihiin bal adiga waa yahay kale sheeg waa yahay marka labadaa masale unbaan rabtay inbaan rabay inaan ugu noqdo bal waxaa weeye carabiga midda halkaana bismillahi raxman raxiim wax kale ma jira carabiga ha la saxo uu sheekhu yidhi waxaad sheeganaysaan inaad carabiga ku fiican tihiin oo taqaanin baad sheeganaysaan weli hadda annagu majiska kama annaan dhihin annagu carabiga ku fiican nahay ma annaan dhihin insha allahu saasaaba ku dhab tii u dambaystay baad yaad waxaa weeyaan waxay la tahay ma nidaamkii hore oo inoo yaalay ah, ah, ma nidaamkii hore inoo yaalay misena haddana in guddigii yaraa ah aad kagawdalaga wada hadli doona maxaa nidaamkii hore inoo yaallay mas'alo kasta laba saacadood ayaa u xadidineed inay ku dhammaato marka tii un baan haddan aniga aan hirgelinayaa laakiin waa wixii kale gadaal baa laga hadli karaa horta waxaa weyaan munaaqashada dadka annaga meesha isku yimid dadka dhallinyaradan meeshan dadka meesha jooga dhallinyaraha u badan oo cajalado iyo wax kasta wataan waa dad cilmi doonayo munaaqashadan hadda maanta ka socotana wax weyn baa nagaga kordhay annagoo dhanba markaas sidii loo wadi lahaa laakiin xoogaa yar aan ilaalinna waxa yaryarkae oon ishiirka ahayn oo arrimaha halbowlaha ahayn oo idinkaa isku turtuuraysaan naga daaya dad odayaal wadaadaad tihiin waxaana loo baahanya inaad annaga maal fiicanna tustaan kaagi waxaan markii hadda hadalku iga go'ay ka hadlahayey in aqsaamta tawxiidka iyadoon culummadu dhihin saddex hebel iyo hebel iyo hebel weeye in kutubta ay ka buuxdo qarnigii sideedaadna uusan bilaaban bal waxaa weeye ay bilaabdeen eh, aqsaamtu la bilowdeen markay firaqdu bilowdeen waxaan halkan idinku hayaa moxamed ibnu isxaaq ibni khusayma alimaam oo ka hadlahaya asmaada ilaahay iyo sifaadkiisa qofka beeniyaa inuu gaal yahay waxa weye marka waxay u cabiri jireen tawxiid ullahi fii asmaa'ihi wa sifaatihi walilaahi alasmaa'u alxusnaa biha waxaa weeye marka tawxiidkaanu tawxiid ilaahay mid weeye saddex ilaah ma jiraan ilaahay mid weeye ilaahay asagoo mid ah huwa alilaahu huwa almacbuudu weeye wa huwa arabu fii afcaalihi khaaliqa weeye walahu alasmaa'u alxusnaa wasifaat alculaa waxaaba ka hadlay oo ibn taymiya sheekhu sheegay ka hor ibni mandah oo qarnigii afraad weeye saddex boqol iyo toban buu dhashay ka horna waa ka horeeyeen mas'alada ku saabsan istiqraha asagoo aan laisku diidanayn istiqrada adoon aadin aqsaamtan tawxiidka qur-aankaa ka hadlaya qur-aankaasaa u qaybinaya qur-aankaa wuxuu u qaybinayaa mas'alada maantao lagu doodahayo ah gaaladu markay rubuubiye rumeeyaan iimaan juz min aliimaan way haystaan laakiin waa ku naarbuteen waana ku gaaloobeen qur-aanka ilaahay baa sheegaya aayaadkaa sheegaya waxaa weye nebiguna waa ka hadlay calayhi salaatu wasalaam kolkay aayaddu soo degtay oo ay ilaahay yidhi caza wajalla kuwii ilaahay rumeeyey oon ku dheehin iimaankooda dulmi saxaabadii waatay argagaxeen oo waxay yidhahdeen yaa rasuula allah mid aan naftiisa dulmin miyaa nugu jira sidaad u fahamteen ma ahan buu yidhi waa dulmigii ma arkaysaa uu ka hadlay alcabdu saalix waxaa weye dulmigu halkan shirkiga weeye marka waxaa weye ayaga oo ilaahay rubuubiyadiisa rumaysan inuu abuuro oo irsaaqo ayay ilaahay la wadaajin jireen uluuhiyadiisa ayay la wadaajin jireen kayrkiisa marka walaalayaal waxaa weye dadka muslimiintaaba ah meesha joogana waxaan u sheegaynaa annagu waxaan u taaganaha laa ilaha illa allah moxamedan rasuulu allah waxaa weye sifana way noqonaysaa marka la yidhaahdo rabbi la yidhaahdo laakiin tawxiidka aqsaamtiisa in la qaybiyo hadda shiikha shariifku khayr allah siiye wuu qirtay wuxuu ashaaciradu maantoona culimmadu waxay lahayn ma qaybin tawxiidka ashaaciradu sheekhu wuxuu yidhi caqiidadu way qaybiyeen ilaahiyaad bay u qaybiyeen nubuwaad bay u qaybiyeen samciyaad bay u qaybiyeen waa kitaabkan wey maanaan qaybin annagu ilaahiyaad mahayt waa wuxuu leeyahay sheikhuu sharxaya ilaahiyaad waa taqsiimkaan idinku qaybiseen annagu waxaan idin leenahay abulxasan alashcari saddex marxaluu soo maray mar wuxuu ahaa muctazili marna wuxuu ahaa oo markuu abucali aljubbaa'i wax baray odaygii hooyadii qabay marna dood buu ku jiray markii saddexaadna sunnadu u soo laabtay waana ka hadli doonaa maqaalaat اlislaamiyiin waاkhtilaafu اlmusaliin buu ku soo laabtay iyo alibaana can usuul diyaana diintaydu waa taas salafku leey tii axmed ibn xambaliya weeye shaafici maalik ibn anas annaga waxaan leenahay kitaabka iyo sunnada mas'aladan tawxiidka iyo iyo taqsiimkooda taqsiimku laa mushaaxata fi اliصطilaax xadiidku xasan iyo daciif iyo mawduuc buu u qaybsamaa culimmadii baa qaybisay markii fidnadii timid waxaa weeye allah waa mid weeye tawxiidkuna saddexdaa qaybood bal qaar baa alxaakimiya ku dara hadda oo yidhahda tawxiid afraad baa jira culummadii hore qaar baa ku dara tawxiid alxaakimiya laa mushaaxata fi اlisطilaax allah mid weeye aqsaamta tawxiidkuna tan weeye waxaa laynaga rabaa dhammaanteen inaan taxqiijinno aqsaamtaas waana meesha aan u geli doonnaa hadda sifaadkii baan geli doonnaa bacda salaadka insha allahu tacaala bismi illaahi raxmaan iraxiim waxaan rabaa saddex qodob keliya inaan ka hadlo qodobka saddexaad waxaa weeye shuuba ay culammadu ka tageenoo ah oo sheega dhagabuur ka hadlo ay ahayd gaaladu iimaankii rabbi rumeeyeen waxaa miday been ku sheeghayaan ilaahay baa subxaana wa tacaala qur-aankiisa ku caddaynaya inay iimaanka ikhlaas ka sheegeen oo ayna rumeyn rubuubiyada faidaa rakibuu fi lfulki dacaw allaha mukhlisiin lahu diin waidaa ashiyahum mawjun kadulali dacaw allaha mukhlisiina lahu diina falamaa najaahum ila lbari idaa hum yushrikuun gaaladu tawxiid rubiya ikhlaas bay kahayd run bay ka sheegeen way aaminsanaayeen markii inaad ku dirto oo tiraada been bay sheegeen waxay been ka sheegeen xagga ficilka falkay been ka sheegeen ama inuu ilaahay keligii yahay oo isagu rasaaq yahay oo isagu fataax yahay oo muxyi muu yahay run bay ka sheegeen wamaca daalika gaalay ahaayeen ikhlaas ilahi baa ku sheegay inay ikhlaas ka sheegeen iimaanka markay dhibaato qabsato ta saddex labaad waxaa weeye sifaadkan laftirkoodaad qaybiseen idinku oo u qaybiseen sifa macnawiya iyo sifatu macna iyo sifaat salbiya iyo sifa nafsiya iyo sifa ficliya iyo sifa jaamica intaad u qaybiseen xaggee ilaahay ku sheegay sifa nafsiya ama sifa jaamica ama sifa ficliya ama sifatu macna macnawiya intay ku sheegi lahay sifatu lmacaani ilahay xagee ku sheegay nebi maxamed xagee ku sheegay salafka lagama hayo abulcaliil jubbaa'i baa u horeyey nin sifaadkan qaybiya oo qaabkan u qaybiya abulxasan alashcari xilligaasu ka qaatay marka inaad ku oradaan umaha taqsiimka weyn xataa sifaadkaad qaybisaan ifaadkood aad u qaybisaan sifa nafsiyana haddii la arka agga istilaaxa i mutakalimiinta la fiiriyo waa sifa aan jirin sidaduba waana ishraak bilahi subxana wa tacala sifa nafsiga waxaa loo yaqaanaa ruuxu markuu sifo kula wadaago ood insaan wadatiin ama xayawaan wadatiin sifadaad gooni kala tahay baa sifa nafsiya layihahda ilaahay khalqigiisa wuxuu la wadaaga ma jiraan wuxuu la wadaaga ma jiraan lakin sifa nafsiga waxa waa sifada ilaahay makhluuqaadka ka saaraysa muxuu horaa ilahay la wadaag makhluuqadaas ma jiraan wey ta labaad ta saddexaad waxaa weeye iska badaa istiqre ijtihaad inuu ka bannaan yahay tawxiidkaad qabtaa idinku oo ninka muqallidka ee nebi maxamed iyo saxaabadii waxay qabeen aaminsan inuu gaal yahay ama imaankiisa uu shirk ku jira aaminsantihin ninkiiyo nebi maxamed wuxuu qabay baan la qabaa ama saxaabadii baan ku raacay ama salif baan ku raacay anuan ka fikirin tawxiidka wuxuu nabigu ii sheegaan qaatay yidhaahda iimaankiisa shaki baa ku jiraad ka qabtaan lix qowl bana ku sheegay intaga shaacira maxaad u diidantay marka istiqra ijtihaad baa waa qabtaane wabilahi tawfiiq bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rb alcaalamiin waxaan ka jawaabi rabaa dhowr qodob baan rabaa inaan hadalkii dambe aan daba midda gowaad hortaa nin meesha ka hadla waxaa iila waaqicisanaa shariifka reer allah siiyo waa u ducaynaya maxaa yeelay mowduuca runtiisa cilmigii u galay dadka yacni dooda waxaa la geli karaa markii waxaan kadaata qawaalibtii iyo musطalaxaadkii cilmiga ruuxu uu maro baa runtii yani wixii meelaad ka abaarteli kartaa laakiin hadalku hadduu un kor wareegaysto meelaad ka abaarteli maysa soomaalida waxay dhihi jireen ninaan shax aqooni haddaad la shaxdo waa lagu shax guuraa bay dhahan dadkii shaxi jiray horta khayr allah siiya shariifka runtii aad baan ugu bogey midda labaad wuxuu yidhi iimaankay gaaladu sheegteen zacmi bay ka ahayd oo sheegad bay ka ahayd xaggeed geynaysaa qowlu اllahi tabaaraka wa tacaala yan laqad calimta maa haaulaa'i ilaa rabu الsamaawaati wاlardi laqad calimta laqad calimta maa anzala haaulaa ilaa rabu samaawaati walardi fircoon baa lagu leeyay laqad calimta masacmiba midda labaad wajaxaduu biha wastayqanathaa anfusuhum dulman waculuwa istiqaan waa yaqiin way hubsadeen mazacmiba fainahum laa yukadibuunaka walaakina aalimiina biaayaati laa yajxaduun nebiga adiga way ku yaqaanaan lakiin aayad kaleh bay diidayaan allah subxana wa tacala nimanku waa yaqaaneen qur-aankaana inoo sheegay gaalada hadda joogana ilahay waa yaqaana subxana watacala waa kaan tusaalaha u keenay gaalka xataa wadaniga kenya ku nool haddaad tidhahda ilaahay waa kuu sheegaya maslada aad mid middaas wey midda labaad waxaa dhacday hadallo iska hor yimid bay culimmadu ku hadleen ayaga dhexdooda oon doonaya inaan muujiyo midda kobaad waxa weeye sheekh dhagaxbuur wuxuu inkiray istiqraa maba jira buuri shariiku khayr alasi waa ka waaqicsanaya wuxu uhi istiqraa waa jiraa waa runtii istiqraa waa jiraa waa daliil sharci ah ha ahaatee waxaa ku waafaqay alakh magaciisa ma aqaano saalix baa ku waafaqay waxaase uu shubha ka geliyey istiqraagu xaggee buu daliil u noqdaa su'aal noocaas soo jeediyey kutubta usuulufiqa ku laabta kutubta usuulufiqiga ha lagu noqdo almustasfa lilghazaali kitaabka raazi kitaabka ninkii la yidhahdo maaragtay ibnu xasmi kutubta usuulufiqiga ku laabta alistiqraa' waa daliil sharci ah oo jamiicu masaa'il iddiin oo kale kulli loo daliishan karayo ha lagu laabto maslada iyada tawxiidku u noqon karaa bal iskaba dhaafe yani ijtihaadku inuu geli karo tawxiidka bay qabana shaaciradu siduu sheegaya la masalada labaad waxa weeye tawxiidka qaybintiisa iyadana lagu kala tegey waaldadii hore waxay yidhahdeen ashaaciradu ah, tawxiidka ma qaybinin oo laa ilaha illa allah baan ku dhegannah shariifku waa ka waaqicisanaa khayr allah siya wuxu uhi way qaybiyeen laakiin qaybintay qaybiyeen caqiidaday ahaydee tawxiidka ma ahayn ma alfarqu bayna altawxiidi waalcaqiida fanni way waxani haddaad tawxiid ku magacowdana waa fanni haddaad caqiide ku magacowdana waa fanni waxaad qaybisana waa fanni qaybintii marka horta ogolaadaha inkirina markaa kadibna difaaca oo wixii aad u deliishateen baail ku difaacinna ku difaaca xujo u keena oo aayar waxaad tidhahdaan istiqraabaa daliilu ah markaa kadibna na qanciya sidaan anagu wax u keenayno midda kaleeto waxa weeyaan istiqraaga tawxiidka in loo deliishan kara waan soo sheegnay waxaan iyadana kelimo kale yahay nisbadii ahayd macna aluluhiya ha naloo fasiro oo rububiya ha naloo fasiro waan fasirnay laakiin min alnaaxiya alugawiya marka luqada marka loo laabto alilaah waxaad tidhaahdeen waa lafdi calam ah alilaah laysa bilafdin calam lafdi calama maaha alilaah allah baa lafdi calam ah farqun bayna alilaah wa allah ilaah xagga macnaha farqi baa udhexeeya ilaah waxaa sheegtay makhluuqaad fara badan ilaahna macnaheedu waxa bimacnaa macbuud saas daraaddeed baa kelimatu tawxiid waxay anfiday laa ilaaha ila allah macbuud ma jiro xaq lagu caabudoon alla ahayn marka ilaah kelimo calama ma aha ishtiqaaqeeduna waxaa laga keenay min alaha ya'lahu ilaahan baa laga keenay halkaa way ishtiqaaqeedu waa masdar la nisbeeyey uluuhiyada markii la nisbeeyena uluuhiyadu allah wuxuu yidhi waxay keentaa takaayur bay keentaa ma keenta takaayur haddii aniga maalan cadiin la ii nisbeeyo oo dheeri la ii nisbeeyo oo la ii nisbeeyo naafanimo la ii nisbeeyo ma tacadud bay keentay maya ilaahay in rabbinimo loo nisbeeyo cibaado inuu keli leeyahay loo nisbeeyo abuurka inuu keligii leeyahay maamulka loo nisbeeyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa inuu keli yahay loo nisbeeyo ma waxay keenaysaa ilaahay inuu tacaduday kelimatu nisba ma keento tacadud ma keento laa luqatan wala isilaaxan meelay ka timid anugu kole ma garanayo midda kaleeto gaalada haddii tawxiid iimaankay sheegteen ay mu'miniin ku noqon lahaayeenoo rubuubiyaha ay yacni una tawxiidkaasi ku fillaan lahayn waxaa loo shardiyayn lahaa buu yidhi in ay yacni tawxiidululuhiya la yimaadaan oo imise ayadood baa u shardiyaysa imise ayadood buu ilaahay ku qiray maadaama aynan cibaadada u gooni yeelin inay mushrikiin yihiin saasoo macnaha allah allah allah qiritaankan faraha badnan idinkuma filaan layidhi waxaa idinku filan inaad ilaahay u gooni yeeshaan baryadiinna cibaadadiinna waxweydiisigiinna kaalmo dalabkiinna yani sujuuddiinna salaadiinna inaad ilahay u gooni yeeshaan taasaad mu'miniinku noqon kartaan taa haddaad inkirsantihin waa gaalo wey warka murtidiisu waxa weeye walaalaha intaan ka qancin karnay waa ka qancinnay qaybinta tawxiidku say ku timid sababkii keenay goortay bilaabatay waxa adillo u ah waannu keennay laakiin ilaa iyo hadda waxaanan ka haynin taqsiimkay tawxiidka ku qaybiyeen ashaacira inay naga qanciyaan qaar ka warwareega oo yidhahda maba jiraa iyo qaar yidhaahdaa waa jiraane laakiin maaha haddii la yidhaahdo nubuwaad iyo waxay ku kala saabsan tahay ilaahiyaad iyo samciyaad iyo asmaada maxaad ugu qaybiseen ilaa intaasoo qaybood maxaad ugu qaybiseen waa magacyaha ilaahay wax su-aal u baahan inaad si rasmi uga jawaabtaan asmaada iyo sifaatka sifaatka dhela sifaatka maxaad intaasoo qaybood ugu qaybiseen wixii marka waa masale cilmiya waa masale qayb aqbalaysa waxaa loo qaybin karaa afartaa ka badan toban baa loo qaybin karaa si dadka loo sifahansiiyo waxan waa culumta wey culumtu sidoodaba qaybo badan bay aqbali kartaa kolba waxay ku xidhan tahay ruuxaad wax fahansiinayso qaybo fara badan si uu wax u fahmo sidaa daraaddeed baa iimaanka isagoo hal mid ah buu haddana ilaahay wuxuu yidhi iimaanku arkaantiisu waa lix islaamka arkaantiisu waa shan haddana maca daalika kulli waxay isugu imaanaysaa aliimaan bay isugu imaanaysaa taqsiimaadkan marka shareecadu samaynayso ama culimmadu samayn naxwadii baa lagu sameeyey usuulfiqigii baa lagu sameeyey musطalxii baa lagu sameeyey tawxiidkii baa lagu sameeyey waxaa lagu sameeyey caruudkii baa lagu sameeyey waxaa lagu sameeyey xataa maaragtay yani yani culumtii falsafadaa lagu sameeyey culumta maadiga bini aadamku barta ee sayniska iyo jugraafiga iyo taqsiimaad leh taqsiimka sidiisaba ujeeddada laga leeya waxa weeye in dadka ku maqlayo wax la fahansiiyo culimmaduna waxay yidhahdaan laa mushaaxata fi lisilaax wixii lagu heshiiyo oo dadku ku heshiiyaan oo ujeeddadu ay tahay in wax lagu caddeeyo ceebayn ma leh eebayn male masaladu waa masale saa u fud aniga waan la yaabay markii masalada lasoo qolodhiyo taqsiimu tawxiid baa laga doodaya talo wadaadadu maxay sheegi doonaan baan lahaa waxaan la yaabanaa un dhacday taqsiimu tawxiid qoladina waa qaybisay qolada taqsiimaadku dhib ma laha wax mushkila ah laha wixii inuu daliil ku fadhiya unbaa rasmiya ah. daliilku ku fadhiyana waa kaa aan sheegnay alistiqraa waa daliil culimmado dhan ogol yihiin ka xoog badan aaxaadu اladila aayad keligeeda xadiis keligii waxaa ka xoog badan intaasoo aayadoodoo isu tegey intaasoo xadiisoo isu tegey oo hal macno faa'ideeyey istiqraagana macnahaasa la yidhaahdaa halkaasaannu ka qaadannay ilaahayna waxaannu qabnaa inuu keligii yahay cibaadadiisa keli u yahay oon lala caabudi karin cin kale qubuur lala caabudi karin mayd lala caabudi karin cid kale wax loola wadaajin karin afcaashiisa iyo rabbinimadiisa inuu keli ku yahay oon kownkan lala maamulin asmaadiisa iyo sifaadkiisa inuu keli ku yahay oon cidna ku shabihin alla subxaana wa tacaala cidina uma eka laysa ka midlihi shayun wa huwa samiicu lbasiir keli buu ku yahay alla subxana wa tacala intaasba waan ku keli yeelaynaa rabbi subxana wa tacaala wabillahi tawfiiq balin yar fadhiya waxaan waxaan isku soo noqonaynaa sideedda iyo barka maxaadhe waanu yar dibdhacnay hadda markii la tukadana kulley qadaa la doonanaya eh, markaa saacad keliya salaaddii iyo qadadii inayn ku filnayn baa inoo yaraa masalada ku xigtaan idiin sheegayaa waa mawluud masalada ku xigta waa mawluud waxay bilaabanaysaa siddeedda saac iyo barka markaasoo waa xaalay markii hore qoraalka naloo keenay waxay ahayd in mas'alo kasta ay laba saac ka badan ayn qaadanayno waxaa kale oo ku qornay meeshii in mas'alo kasta la dhammaytiro oo meel lagu xidho maadaama meeshii waxaa ka soo yaro baxay lubhol yar floor yar baa ka soo baxay labada qolod qolo ka mid a ah waxay rabtaa in mas'alada lagu noqdo min toban daqiiqa la siiyo qolada kalena waxay tiri masalada way dhammaatay aan ka gudubna horey aan u soconno iyadan aan gadaal kala soo noqon haddi soo maa hadda meeshaanaana laga yaraanay gadaal leh dhibkeeda badan marka marka waxaan ka soo qaban hayaa wax yar oo loob call yar ka soo baxay agreement pointski pointski waxay ahayd maximum of two hours warqad kalena waxay sheegaysaa an extra fifteen minutes until the thing itself is exhausted ilaa iyo wixii laga dhamayt laga dhammaytiro eh, labada kooxood koox ka mid ayaa waxay tiri hana loogu korriy ilaa shan iyo toban daqiiqo nus saac labada group oo ninna xagga ka hadla ninna xagga ka hadlo oo masaladii hadda aan soo dhaafna lagu xiro qolana waxay tiri masalada aan soo dhaafnay waana ka gudbaynaa tan kale aan u soconaynaa annaga maadaama aan guddigii nahay waan fiirinay labadaba go-aan waxaan ku gaarnay in mas'aladan ay aan hadda ka soo gudbahayno iyo tan aan u gudbahaynaba labadaba labada qolo markay masaladan hadda aan bilaabayna ay dhammaato min shan iyo toban mirir la siin doono oo kaga hadli doonaan waxaa masalada tawxiidka shan iyo toban mirir wadaadahan iyo shan iyo toban mirir wadaadahan eh middan kaleo mawluudkana sida islamada ah, shan iyo toban mirir iyo shan iyo toban mirir oo ka baxsan waqtigii hore mucayanka noo ahaa wasalaamu calaykum marka marka waxaa weeyaan eh, hadda waxaan u gudbaynaa nidaamkana waa sidii saaka qolo kasta ha eh, nin eh, anuma garanayo meelu ka socda laakiin nin baa wuxuu yidhi oo dadkan wax duubaya inoogu celiyay wadaadaha ka qaybgalahaya maxay ahayd aqoonsweydaarsiga waxaa weeyaan labada kooxood wadaadahan waxaa weeyaan sheekh aadan caamir sheekh maxamed sheekh cusmaan sheekh maxamed cabdi umal ku magac sheekh cabdiraxmaan mursal sheekh xuseen buraale ibraahim sheekh xasan xuseen iyo sheekh mucaawiye xaaji maxamed wadaadaha kale daqiiqa raallha iga raalli ahaada warqaddii qoran aha wadaadaha wadaadaha kale oo sheekh cabdilcasiis uu weyn yahayna waxaa weeyaan sheekh cabdilcasiis sheekh sheekh maxamed yuusuf sheekh cabdulaahi cali sheekh saalax macalim shariif cabdulaahi shariif xasan shariif cabdilkariim xirsi iyo sheekh cabdilqaadir xaashi sheekh cabdiqaadir sheekh cabdi sheekh cabdiqaadir maaha sheekh cabdiqaadir xaashi soo maha aha saasaa u qoran sheekh cabdiqaadir xaashi marka magacyo waad haystaan okay hadda waxaa weeyaan eh, mas'aladan aytow maag toddobaan ka dhigay toddoba toddoba toddoba magac baan akri toddobaan akri masaladii waa masalada sheekuna ha masaladan mawluudka waxaanu ku bilaabeynaa sheekhyahan gacanta midigtiga fadhiyo waxaana ay ku bilaabayaan inay horta ay sameeyaan tafaasiil yar ay ka bixiyaan markaa kadib todoba marin ah eh ya ten iyo ten miskama joojin khalaas khalaas bas munaaqashadii baa unbaa si dirita loo gelayaa waa nusu saac idinka iyagana waa nusu saac waa shan iyo toban mirir haddana haddana waa shan iyo toban mirir ahlan wasahlan ogey xagga u dhig بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مسألة واحتفالك أما maalinka lagu wado inuu dhashay nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ma mashruucba oo diinta ma ka midba mise ka mid ma aha aniga iyo ragga dhankayga ka soo jeeda waxaan qabnaa inaysan mashruuc ahayn diintana ka mid ahayn waa warkii oo kooban oo laydin hormariyey wa waxaynan mashruuc mashruuc ku ahayn dhowr iyo toban weji mid mid baan u dul istaagay insha allahu tacala wejiga koobaadi waxa weeye selafku saxaabadii iyo taabiciintii iyo ummadda intii ka dambaysayba waxay isku khilaafsanaayeen maalinkii nebigu dhashay salawaatu rabbi wasalaamu calayh goormay ahayd wax aayad qur-aana kutusaysa ma jirto wax xadiisoo kutusayana ma jiro culimmadii salafkuna way isku khilaafeen taariikhduu nebigu dhashay salawaatu rabbi wasalaamu calayh labaa kala a marka maalinkuu dhashay ka maalin ahaan isniin bay ahayd waa laysla ogol yahay waxaana ku soo arooray xadiid saxiixa taariikhdii laakiin uu dhashay bishii bisha maalinkay ka ahayd culimmada islaamku waa isku khilaafsan yihiin qadiiman wa xadiidan waxaana soo gooriyey khilaafkaa isagaa ibnu kathiir fi lbidaaya waannihaaya waxaa soo gooriyey ibnu sacad dhabaqaadkiisa waxaa soo guriyey ibnu ahiir kitaabkiisa alkaamil fi taariikh waxaa soo guriyey culimmada kulligood ka hadlay nebigu waqtigu dhashay salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa la isku khilaafay intaasoo qowl qowlka koowaadi wuxuu leeyahay wuxuu nebigu dhashay sal alay waslam bisha rabiiculwal laba habeen markay tagtay buu dhashay ibnu cabdilbar baa soo guuriyey najiix ibnu cabdiraxmaan abu macshar baa laga soo guuriyaa qowlka labaadi waxa weeye sideed habeen markay tagtay buu nebigu dhashay bisha rabiiculwal waxaa la rajaxay hadalkaa isagaa ibnu xasmi moxamed ibnu jubayr baa laga soo gooriyaa ibnu cabdilbarna culimmada taariikhduu ka sheegay waana saxiix yeele waxaa kaloo isagana saxiix yeelay muusa maxamed ibnu muusa alkhuwarzimi ayaa rajaxay culimmada taariikhdooda qowlka saddexaadi waxa weeyaan toban beri markay tagtay bisha rabiicul awal buu nabigu dhashay sal lay waslam abu jacfar ilbaaqir baa laga soo gooriyaa qowlka afraadi waxa weeyaan labiyo toban habeen markay tagtay bishii labiyo tobanka bisha ayuu nabigu dhashay bisha rabiicul awal waa qowlka kale wey isagana waxaa laga wariya jaabir cabdullahi ibnu cabaas ibnu isxaaq baa nas ka dhigay ibnu kaiirna wuxuu ka soo guuriyey jumhuur culamaa qowlka kale wuxuu leeyahay toddobiyo tobankii bisha rabiiculawal buu nabigu dhashay sal lay waslam ibnu dixya ayaa soo guuriyey oo shiicada qaarkeed ka soo guuriyey qowlkaa shiicada khasla waxaa kaleeto isagana qowl ah nebigu sal lay waslam awalba ma dhalanina wuxuu dhashay bisha ramadaan waa qowl isagana ibnu kathiir uu soo guuriyey culimmada yani wax wey in badan oo ka mid taa waxaan ku tilmaamayaa nebigu waktiguu dhashay sal ly wasalam salafka iyo khalafka culimmado dhan baa isku khilaafsan maalin gooniya uu dhashayna wax nasoo kutusaya ma jiro taariikhdaan dhihi lahaa maalinka ma ah waa qalday taariikhda wey maalinka maa maalinku waa isniin waa laisla ogolyahay taariikhda waa laisku khilaafsan yahay wuxuu leeyahay abu cabdillahi alxafaar ninka la yidhahdo culimada islaamka ka mid a salafku inaysan habeenkaa lagu wado inuu nebigu dhashay inaysan waxba ku siyaadin jirin oo habeenada kale uusan uga gedisnayn waxaa ku tusaya way isku khilaafeen haddii cibaada ay ku xidhnaan lahayd oo ilaahay iyo rasuulkiisu sal alay waslam ay cibaado habeenkaa ku xidhi lahaayeen way magacaabi lahaayeen oo waxaa la odhan lahaa waa habeenkaasi sidaa iyo sidaa yeelo oo isu imaado saa yani la imaada macna habeenkii marka horta waa laysku khilaafsan yahay saas way macna taasi waxay ka mid taha waxyaalaha kutusaya inaysan habeenkaasi wax cibaada ah ku xidhnayn waxaa ka mid ah wejiga labaad wey qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala oo alla uu ku sheegay wuxuu ka tegay inuusan jirin wax maslaxa inoogu jirto oo ilaahay inoo dhoweynayana waa lagu sheegay wax ilaahay inaga fogeynayo oon dani inoogu jirinna qur-aanka waa lagu sheegay wax walba waa caddeeyey qur-aanka hal aayad ah oo habeenkaas isu imaada oo ixtifaala oo cunto isu keena oo dikri mucayana sameeya odhanaysa ma ay jirto taasaan kaga baxayaa waxaanse sugi doonaa aayado mawli meelihii loogu talagalay laga leexin doonaan dharafka kale ka sugi doonaa markeedaan ka jawaabi doonaa laakiin anigu waxaan taagnahay wax aayad ah oo kutusaya isu imaadkaasi ma jirto aayaadka qaarkii waa jiraan jawaabteedana insha allahu tacala waa diyaarsan tahay oo laga leexiyey meeshii loogu talagalay macna waxaase uu leeyahay alimaamu shaatibi calayhi raxmat ullah وكثيرا ما تجد أهل البدع والضلالة يستدلون بالكتاب والسنة يحملونها مذاهبهم سيدة دبا أهل qur-aanka iyo sunnadu meeshii ay lahaayeen intay ka leexiyaan bay meel kayna lahayn iyo macno ayna lahayn bay saaraan taa marka wakhtigeedaan la sugaya laakiin wax aayad ah oo qur-aanka ka mida ah oo ku tusaysa ma jiro habeenkaa isu imaada ayib waxaa intaa kaga gudbayaa qur-aanka sunnada nebiga sal alay waslam iyadana marka loo yimaado hal xadiid ah oo odhanaya isu imaada habeenka oo ciid ka dhigta oo cunto sameeya oo dikri iyo wax qaadqaada oo yani kitaabka mawliidka akhriya hal xadiis oo odhanaya iyadana ataxadda in la keenaan iyadana sugaya markeedaan ka jawaabi doonaa insha allahu tacala axaadiis baa jirta saxiixaynkiiyo keyrkooda ku jira oo iyagana macnahoodii laga leexiyey dharafka kale inay ka timaadaan sugaya iyadana waan ka jawaabi doonaa biidn illahi tabaaraka watacala shubahaadkan kaga jawaabi doona ayb taana intaasaan kaga gudbayaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sidii horeba loonoo sheegay diinta wax ilaahay inoo dhoweynayo ma jiro ilaa waa inoo sheegay wax ilaahay inaga fogaynayana ma jiro ilaa waa inoo sheegay xataa wax kale iska daaya wuxuu inoo sheegay musqusha qaabkaan u geli lahayn balu fiirsada waa jus-iyo aada iyo aada la dhihi karo waa yar tahay habeen dhan weynayntii isu imaadkiisa yacni ciid iyo ka dhigashadiisa munaasabadaa weyn inuu nebigu ka tago salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa waxaan suuroobi karin musqushana uu ka hadlo mas'alo u baahan wey marka xadiibigu sal lla alay slam xadiistiisaa ballaadha